الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنها أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو cمدة الأحكام min kalaami سيد الأناam xale waxaynu soo marnay almusaaqaat wاlmusaaraca maxaa udhexeeya farqi baa udhexeya musaa isku mid ya musaaqaa iyo musaaraca ma kala duwan yihin hay ya musaaqaadku waa dhir jirtay in la waraabiyo musaaracaduna waa wixii la beerayo musaaqaadka xukunkeeda bilijmaac waa banaanta musaaracaduna khilaaf baa ku jira shaaficiyada maxay qabaan ya haddii ay raacsan tahay musaaqaadka ayib shaaficiyadu waxay sheegeen musaaraco iyo mukhaabaro marka halkaa isku khaldina musaaracaday banaynayaan waa siidhka ninkii dhulka lahaa inuu keeno ama shaqaaluhu hadduu keeno siidhka mukhaabara la yidhaahdaa iyadu marna ma banaano iyadu marna ma banaano can jaabir bni cabd illaahi radia allahu tacaala canhum qaala wuxuu ihi qada waa xukumay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam bilcumra siismadii cimriga lagu xidhay ee qofku uu yidhi waan ku siiyey intaad nooshahay ama cimrigaagaan ku siiyey liman wuhibat lahu kii loo hibeeyey ayuu nebigu u xukumay calayhi salaatu wasalaam yacnii u noqon mayso kii lahaa u noqon mayso sida lafdigaasi tilmaamay wa fii lafdin waxaa ku yidhi man ucmira kii la siiyey cimra siismo cumri ku xidhan inta uu noolyahay lahu isaga la siiyey iyo walicaqibihi ubadkiisa fa innahaa siismadaas liladii kiibay u sugnaatay ucdiyahaa la siiyey laa tarjicu u laaban mayso ila aladii acطaaha kii siiyey u noqon mayso liannahu maxaa yeelay acطaa waa bixiyey cataa'an bixinyo siismo waqacat ay dhacday fiihi gudihiisa almawaariidu dhaxalku oo markuu idhaahdo gurigaa hebelow waan ku siiyey intaad nooshahay maalinkuu dhinto dee dadkii dhaxalkiisa lahaabaa imano intuu noolaa muxuu lahaa hebel baa i siiyey markaa markuu dhintana dadkii dhaxalkiisa imana wa qaala jaabir waxa uu yidhi innama alcumra in kalaba maahe siismada cimriga lagu xidhay allatii taasoo ajaaza rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu banneeyey ee uu socodsiiyey an yaquula waa inuu yidhaahdo kii wax bixinaya hiya daartii ama gurigii laka adigaa iskale hebelow iyo walicaqibika ubadkaada oo hadduu sidaa yidhaahda laka walicaqibika adigaan ku siiyey intaad nooshahay ubadkaagana waan siiyey marka dee ubadku waxa weeye isagoo dhintay baa xitaa ubadku joogaya haddii ubadkiisu dhintaan kuway sii dhaleen way sii soconaysa markaasoo kale soo noqon mayso faama idaa qaala marka uu yidhaahdo hiya laka adaa iska leh maa cishta intaad nooshahay fa innahaa siismadaasi tarjicu waa usoo noqonaysaa ilaa saaxibihaa kii lahaabay dib ugu noqonaysa hadduu yidhaahdo intaad nooshahay baan ku siiyey oo markaad dhimato anay igu soo noqonaysa way usoo soo noqonaysaa se lafdigaasi tilmaamay wa fii lafdi limuslim waxaa ku yimi amsikuu haysta calaykum korkiinna amwaalakum xoolihiinna haysta walaa tufsiduuha ha iska fasahaadinina fainnahu maxaa yeelay man acmara kii bixiya cumraa siisma cimri ku xidhan fahiya siismadaasi liladii kiibaa leh ucmirahaa la siiyey xayan isagoo nool iyo wa mayitan isagoo dhintay walicaqibihi iyo ubadkiisa yacni markuu dhinto dee ubadkiisaa ka dhexlaya masalada waxaa lagaga hadlayaa axaadiistan waa masalada loo yaqaano alcumra qofku inuu yidhaahdo hanti baan ku siiyey inta aada nooshahay haadihi ddaaru ama هذا albaytu laka cimraka cimrigaaga intaad nooshahay ama maa cishta intaad nooshahay ama maa xayiita intaad nooshahay waxaa la yidhaahdaa cumra baa la yidhahda xadiisku wuxuu tilmaamayaa welibana lafdiga ugu horeeya alcumra liman wuhibat lahu kii la siiyey oo ka waxbixiyey eele hebelow intaad nooshahay baan gurigaa ku siiyey kaa uu siiyey baa iskale isagaana laga dhaxlay marka lafdigaasi wax tafsiila ma gelin lama kala qaadin kaa waa arkaysaa soomaa ka ku xigaana waa la mid fa innaha liladii ucطiyaha kii la siiyey baa iskale kii waxbixiya u noqon mayso jaabir ayaa isagu tafsiil geliyey oo waxa uu yidhi hadduu idhaahdo adiga iyo ubadkaagaan idin siiyey ninkii wax bixiye marnaba ku noqon mayso hiya laka maa cishta intaad nooshahay baad leedahay walicaqibikana ubadkaaguna waa leeyihi yani macnaheedu waa kaa dhaxlayaan wey laakiin wuxuu yidhi haddii uu yidhaahdo hiya laka maa cishta intaad nooshahay un baan ku siiyey waxa weeye markuu dhinto kii wax la siiya way ka noqonaysa waa hadalka jaabiri xadiiska dambana isaguna kuwaa ah hore xoojinaya xoolihiin ha iska fasahadinina oo qofka qof wax siinayeele intaad nooshahay baan ku siiye haddaba ha ogaado inaanay waxba usoo noqonayn inaanay wax usoo noqonayn siismadani xaggay nagaga timi waa nooc min alhiba shalay baynu hibadii soo maro alcaa'idu fii hibatihi marka alcumra waa nooc hibada ka mida ah. jaahiliyada isticmaalaya marka xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii ka horeeya waa la isticmaali jiray marka xukumkeeda la sheegaya markaynu soo koobno saddex xaalaynu u kala qaadayno xaaladii waa in la ilaaqo oo aan tafsiil la gelin oo uu yidhaahdo haada albaytu laka maa cishta hebelow gurigan baan ku siiyey inta aada nooshahay intaasubu ku kaaftama alcumra liman wuhibat lahu waa sidaa uu ku bixiye ku soo noqon mayso xaaladda labaad inuu ubadkiisana sheego iyaduna way ka adagta oo wuxuu idhi haada albaytu laka waliwlaadika yaa fulaan gurigaa waxaan siiyey hebelow adaan ku siiyey intaad nooshahay ubadkaagana waan siiy mar hadduu ubadka siiyeyna warkeedu waa cadya soo noqon maysa iyadu so laba xaalama mar aanu waxbaba sheegin iyo mar uu sheegay macal ubadkiisa inuu siiyey oo xitaa hadduu dhinto ubadku ay ka dhaxlayeen labada warkoodu waa cadya xaalad baa inoo soo hadha waa xaaladii waa inuu caddeeyo inay usoo noqonayso wuxuu idhi haada albaytu gurigan laka adaa iska leh in midta haddii aad dhimato rajaca ilaya anuu iisoo noqonay haddaad dhimato gurigu waa ii soo noqonay shardigaasuu ku xidhay shardiga ma la tixgelinayaa mise la tixgelin maayo jumhuuru ahli lcilmi waxay leeyihin waana qowlka shaaficiyadee muctamadka ah oo ay la socdaan jumhuuru lmadaahib waxaan maalikiyada ka ahay xanaabilada iyo xanafiyada la socda iyo qowlka xoogga badan ee shaaficiyada waa jumhuurti waxay leeyihiin labadii hore la mid yihi labadii hore maxay ahaye ma inay soo noqonayso mise inaanay soo noqonayn inaanay soo noqonayn waa madhab اljumhuur marka saddexda xaalaba maxaa ka soo baxay alcumra liman wuhibat lahu ama ubad sheeg ama ha sheegi ama caddee inay kuu soo noqonayso waxaba waa sidaad ku bixisay waa sidaad ku bixisay taa uu caddeeyey shardiga ku xidhay maalikiyadu iyo qowl shaaficiyadu ay leeyihiin iyo daahiriyadu waana sida shaekhulislaam ibnu taymiya uu xoojinay waxa ay leeyihiin kuwaasi shardigaa waa la tixgelina qolada kale waxay leeyihin shardigu waa ka kac waxba laga soo qaadi maayo saasuu ku sii jumhuurtu qoladani waxay leeyihiin shardiga waa la tixgelinay nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintu waa waxay isku shardistaan marka shardigaa waa loo tixgelinaya waxay kaloo deliishanayaan hadalkii hadda aynu soo maraynay wa qaala jaabir faama ida qaala uu kala qaadayay inaha tarjicu ilaa saaxibiha markuu kala qaado caddeeyo way u soo noqonaysa taana waa deliishanaya laakiin raajixu waxaynu leenahay waa sida jumhuurta wey marka waxaa ka soo baxaya saddexda xaalaba waa sidaa uu ku bixiyey hadduu ilaaqo iyo hadduu ubadka raaciyo iyo haddii uu ku xidho inay usoo noqonayso alcumra liman wuhibat lahu waa ciddii la siiyey soo noqon mayso sidaasaa raajix xaaladdaa uu shardinayo ee uu leeyahay gurigaa waan ku siiyey haddii aan dhintana saasaad ku qaadanaysa haddaan anigu kaa hor dhinto guriga adaa iskale adaa iiga dambeeyey adaa yeelanaya haddii waxa weeye adigu aad dhimatana anoo nool way ii soo noqonaysa xaaladda shardigaa lagu xidha aynu sheegnay saddexaad ee laysku hayo waa ta la yidhaahda arruqba baa la yidhahda arruqba waa cumratun mashruuda alruqba waa maxay arqubuka wa tarqubunii waad i sugaysaa waa ku sugay wartaqibuu inii macakum raqiib waynu isu tarisayna waa isu sugayna keena dhinta mooyaane ka kalaa guriga qaadanaya u dambayna u dambayna lakiin waataynu tilmaanay shardiga jumhuurtu ma tixgelinaya can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu laa yamnacana yaanu diidin jaarun mid jaara jaarahu jaarkiisa yaanu u diidin an yagriza inuu ka taago khashabatan loox ama qori fii jidaarihi gidaarkiisa uu isagu leeyahay shaaficiya culimo kalena waxay yidhaahdeen fii jidaarihi waxa weeye fii jidaarihi huwa gidaarka isagu uu leeyahay culimo kalena waxay ku macneeyeen cagsiga fii jidaarihi ay fii jidaari ayrihi jaarka gidaarkiisa yaanu u diiday uma yaquulu abu hurayra wuxuu odhanaya maa lii araakum maxaan idiin arkaya mucridiina canha masaladan kuwa ka jeesanaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la armiyanna bihaa ku tuuree oo ku tuuree bayna aktaafikum garbihiinna dhexdooda baan xadiiskan ku tuurayaa oo markuu xadiiska iyo masalada sheegayey baa riwaayadka qaar tilmaamayaan sidaa wada yidhaahdeen way wada foororsadeen markaa garbahoodii buu halkaa ka arkay markaasuu yihi maxaa iga jeesanaysaa oo u foororsanaysaa haddii wejigiinnuba iga qarsoomo waxaan ku dhufanayaa masalada iyo xadiiska labadiinna garbood dhexaysa halkaasaa la eegane waa sidii markii uu yimi ra-iisul wasaarihii cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariista hargeysa ka soo degay baa la wada mucaarado eraboodkii inta laysugu yimi baa loo daba jeediy waa waa diid baa loo muujisanay dabeedna intuu sidaa u eegay buu sii jeedkaa baad ku qurux badantii siijeedka jeedka baabaad ku qurux badantii hadda wuxuu hi haddaad sii jeesataan waa ay soo eegi weydaan garbaha dhexdoodaa ku dhufanaya xadiisku wuxuu tilmaamaya qofka jaarka ah jaarkiisa inaanu u diidin hadduu u baahdo gidaarka wuu isagu leeyahay inuu wax ka taagto qori ka taagto xadi ka taagto wixii u baahan yahay inaanu u diidin waa nahyi wey sida aynu tilmaanay bacdu ahli ahlilcilmi waxay yidhaahdeen qofku gidaarkiisa de isagaa xaq u leh marka gidaarkiisa loogama jeeda waxaa looga jeedaa jaarkaagu gidaarka uu leeyahay hadduu loox ka taaganayo ha u diidi oo ha odhan looxani waa sidan iyo qiil ha baadi gidaarkiisa ha u diidi laakiin taasi waa baciid taasi waa baciid macno cusubna soo korrin maayo laakiin waxaa looga jeedaa xaqa jaadka in la ilaaliyo gidaarka adigoo aada leedahay loox yaroo aan ku dhibayn hadduu u baahda inuu ka taagto ama misbaar ka taagto oo aan dhibaato kugu keenayn xaqa jaarkay ka mid tahay ha u diidi marka gidaarkaaga laga hadlay haddii dhibi ka dhalanayo addararu yusaal waa qaacidagu laa darara walaa dirar wataynu soo marayna arbaciin laysma dhibo waxa weeye xaq buu leeyahy inuu diido laakiin haddaanay dhib keenayn inuu u ogolaado wey waxaana lagaga hadlayaa xaqa jaarkuu leeyahy marka gidaarkaad leedahay inuu manaaficaadsado waxaan dhib kugu keenayn ha u diidi wey jaarka ha u diidi وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu man dalama kii dulmiya qiida shibrin taa ka waxleeg ay qadra shibrin taa ka qadarkeed oo min alardi dhulka ka mida tuwiqahu waa lagu duuduubaa dhulkaas min sabci aradiin ilaa toddobada dhul laga gaadhay ayaa lagu duuduubayaa maalinta qiyaame xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waa baabka loo yaqaano baabu lqasbi dhaca iyo boobka hantida dadka in la xaaraantinimeeyey axaadiis badanina waa ku timi kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirdu ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraam bal nebigu wuxuu ka soo gaarhsiiyey calayhi الsalaau wasalaam laa yaxilu limuslimin an yaahuda casaa akhiihi bigayri tiibi nafsin minhu usha walaalka isagoo aan kuu fasixin oo aan ku niyad samayn xalaalkuuma aha inaad qaadato qaar waxay tilmaamayaan waa in kaana qadiiban min araad laan cadaya hadday tahay waa xabad yaroo cadayo kun baa meelaha laga siiya dhib ma leh aada iska qaadato idan la-aan wuxuu hi nabigu xalaal ma ah dhulkuna dee kaba sii dar oo ka hawlbaro wuxuu nabigu tilmaamay taaka wax leeg taakadana waynu garanaynaa waa suulka afkiisa ilaa faraha afkooda weyn ama faryarada waxaa weeye xaggeeda sare taaka wax leeg qofka oo dhul dulmiya qaata toddobada dhul ayaa alle subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaame qoorta loo suraya oo uu xambaaranaya waxay ku tusaysaa goodiga weynay ku yimi iyo halaaga ku yimi baabu luqata wuxuu baab u yahay xoolihii baadida ahaa alluqata laamta in la damiyo qaafkana la fadxiyo waa sida mashhuurka ah aafta in la sukuuniyaana waa luqo kale alnuqta in la yidhaahdo waxaa kaloo bannaan allaqad ay almalquud baabu laqad oo ah almalquud kii la qaadanayo waxaa kaloo bannaan alluqaata luqaata afartaa luqaba waa ku bannaanta luqaatatun waluqatun waluqaa walaqatun malaaqitun qad laqata marka luqaatatun waluqtatun waluqata walaqatun afartaas malaaqitun kii wax qaadanayay laqadahu wixii uu qaaday waxaana loo yaqaanaa waa almaalu daa'ic yaltaqituhu gayru saaxibihi waa xoolo lumay oo kii lahaa cidaan ahayn ay qaadayso ay qaadayso kaasaa loo qaban leedahay can zayd bni khaalidin aljuhani radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi su'ila waa la weydiiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can luqadati dahabi dahabka dahabka baadidiisaa la weydiiyey dahab lumay sida laga yeelo aw ilwariqi ama fidada baadideedaa la weydiiyey fa qaala wuxuu uhi nabigu icrif garo wikaa'ahaa xadhigga ku xidhan ama dunteeda garo oo calaamadso iyo wa cifaasaha kiishkeeda marka dee berigaa waxay isticmaalayeen lacagta waxay ku guranayeen kiish afka dun lagaga xidho markaa duntaana garo kiishkana garo waxaa hadda la mida ah hadduu sanduuq yahay sanduuqana garo furihiisana waxa weeye garo ayaa la mida ah. uma carifha yaboohi sanatan muddo sanada fain lam tucraf haddii la garan waayo marka la yaboohiyo fastanfiqhaa biisho oo isticmaal waltakun ha noqoto wadiicatan ammaano cindaka agtaada fain jaa haddii uu yimaado aalibuhaa kii dalbaye raadinaya yowman maalin oo min addahri xilliga ka mida faaddiha ilayhi si oo u celi wasa'alahu waa weydiiya can daallati libil geela baadidiisa faqaala wuxuu idhi maalaka maxaa kuu sugnaaday adiga iyo walaha baadida geela maxaa idin kala galay dachaa dhaaf oo ka tag fa inna macaha maxaa yeelay waxaa la socda xidaa'aha cagaheedii ay ku soconaysa wa siqaa'aha caloosheedii bay wadata oo biyihii iyo cuntadii ay muddo ku sidanayso taridu way soo arooraysa almaa'a biyihi wa taakulu way cunaysa ashajara geedihi xataa yajidaha ilaa uu ka helayo rabbuha ay saaxibuhaa kiilaha wa sa'alahu waa weydiiyey can ishaati neefka adhiga ah baadidiis can daallati shaah faqaala wuxuu ihi khudahaa qaado fa inamaa in kalaa maahe hiya laka adigay kuu sugnaata aw liakhiika ama walaalka oo kii lahaa ah aw lidi'bi ama habar dugaagga iskale yeygaa la sheegay mid kastoo ugaadhsanayaana waa la mid xadiidkani wuxuu tilmaamayaa inay bannaan tahay baadi haddii la helo inaad qaaddo culimmadu waxay yidhaahdeen haddii aanu min baabi alamaana u qaaday oo markuu qaadayaba u qaadanaya inuu qaato oo aanu yaboohin xaaraan bay ku tahay inuu qaado xaaraan bay ku tahay laakiin hadduu u qaadayo inuu yaboohiyo oo dadkii lahaa uu raadiyo markuu waayana uu qaato way u bannaan tahay ma inuu iskaga tagaa fadli badan mise inuu qaado tafsiil bay culimmadu geliyeen laakiin hadda waxaynu ku dhaafanaa inay kuu bannaan tahay haddaad naftaada ka aamin qabto wuxuuna wax qiimale uu yahay adiguna aada isku kalsoon tahay oo haddii aad dhaafto ka kaa dambeeya aanu sii daynin waxaa fadli badan inaad qaaddo oo aada yaboohiso oo haddii aad ka baqdo inuu qacan kale ku dhaco qacantaasina ay iska qaadato taasaa fadli badan si muslimka xoolihiisa loogu ilaaliyo laakiin naftaadana aad ku kalsoon tahay xadiidku wuxuu kaloo tilmaamay baadida geela iyada in faraha laga qaado waayo wuxuu iska celinayaa habar dugaagga kiisa aan waaweynayn kuwooda yaryar uu iska celin karaa xooggiisa iyo cududdiisu iskaga celin karaa marka baadida geela iyada la kaxayn maayo waxay culimmadu ka soo reebaan sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan haddii meel tuugadu ku badan tahay oo geela laxado la joogo ama waxa weeye wixii ugaadhsanayay geela ee looga baqayay ay meeshaa joogaan libaaxiyo wixii la mida in waxa weeye waa se jumhuurtu qabaan waa la kaxaynaya waa la ilaalinaya waa la xafidaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay baadida adhiga iyada waxa weeye la kaxaynayo iyadu waa dayacan tahay waxaa weeye cadowgeedu waa badan yihi wuxuuna nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ama adaa u dambayn doona markaad yaboohiso ama ninkii lahaabaa u iman doona oo walaalka xagga islaamka ah ama haddii bannaanka aad kaga tagto waa la ugaadhsanaya waa la cunaya markaa in yadana la badbaadiyo halkaa culimmada qaar waxay ka qaateen hadduu adrhigii sidaa ku kaxaysto oo ninkii lahaa uu yimaado inaan la siinayn waayo waxay yidhaahdeen waxaa la yidhi ama adaaleh leh ama walaalkaabaa leh ama waxa leh yeygaa iska leh iyo wixii ugaadhsanay marka waxay yidhaha mar haddaad adigu qaadato oo aada yaboohiso sanadkiina dhammaado adaa iskale xataa ninkiila hadduu yimaado siin mayse laakiin waa daciif say jumhuurtu qabaan fain jaaa aalibuhaa yowma min addahr toban sano hadduu maqnaado maalin uu yimaado oo neefkii uu sheegto aad garato waa la siinay neefkii hadduu joogo waa la siinay haddaanu jooginna qiimihiisii baa la bixinay qiimihiisii ayaa la bixinay wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa baadidii haddii aad qaado muddada sanadkaa in la ilaaliyo waxyaabaa lagu ilaalinaya waxaa ka mida ah xoolahaaga inaad ka socdo calaamadii furaheeda kiishkeeda iyo weelkeeda inaad calaamadiso oo xoolahaad ka socdo sanad in la yaboohiyo qaabka loo yaboohinayaana waa sida curfigu yahay sanadkoo dhan dee ku mashquuli maysa ee waxaa looga jeedaa meelaha dadku isugu yimaadaan ayaa laga yaboohinaya maalmaha ugu horeeya waxaa weeye meelaha dadku isugu imanayaan suuqyada ayaa maalinkii mar ama laba laga yaboohinayaa isbuucii hal mar bishii hal mar saasaa loo waday marka muddo la waday baabulwasaaya wuxuu baab u yahay dardaaranada waa jamcu wasiya wasiyaduna waa cahdun khaasun bitasarufi bilmaali aw itabaruci bihi bacda almowt waa ballan gaara oo qofkii uu ku dardaarmayo ama uu kula ballamayo dadka in markuu dhinto xoolihiisa qaabkaa loo maamulo ama xoolihiisa qeyb ka mida inuu ku tabaruco kaasa waxaa la yidhaahdaa wasiya la yidhahda can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa xaqu mri'in muslimin qof muslima xaqiisu ma ah lahu ay u sugnaatay shay-un shay oo yuusii fiihi uu ku dardaarmayo xaq uma leh yabiitu inuu hoydo ama bariyo laylatayni laba habeen ilaa haddii ay jirto wa wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun waa mid qoran cindahu agtiis zaada muslim wuxuu ziyaadiyey qaala bnu cumar wuxuu ihi cabdullaahi bnu cumar maa marat ima soo marin calaya korkayga leylatun habeen mundu samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam laga bilaabo markaa nebiga maqlay yaquulu daalika isagoo sidaa leh ilaa wa cindii wasiyatii agtayda waxaa ahaatay dardaarankeeda oo waan diyaarsanay xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa inuu nabigu adkeeyey calayhi الsalaatu wasalaam oo dadka uu ku booriyey inay dardaarankooda diyaarsadaan intay nool yihiin waana laysku waafaqsan yahay inay tahay mashruuc bal mu'akad inay tahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa waajib oo qofku dardaaranka inuu qoraa waa waajib bay yidhahdeen culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya waxay waajibaysaa marka xaq bini aadam uu ku maqan yahay hebel baa kun dollar kugu leh mid baa boqol kuguleh leh mid baa laba boqol kugu leh hantida waad ka dhimanaysaa xogteedana lama hayo waxaa laga yaabaa dadka xoolahooda inaad dayacdo inay qaar ilaawaan baa laga yaabaa markaa qofku inuu haddii dayma meesha ay jiraan iyo xuquuq la mida iyo ammaanooyin u hayaa waajib bay tahay inuu qoro laakiin siday jumhuurtu qabaan waa sunnatun mu'akada xaaladahaasina waxa weeye way sii adkaanaysaa in wasiyada waxa weeye la diyaariyo nabigu wuxuu leeyahay waxa weeye qofka muslimka ah xaqiisu waxa uu yahay haddii uu niyadda ku hayo wuxuu dardaarmi lahaa haddii la yidhahdo waad dhimanaysa inuu waxa weeye shaygaa qoro ayaa laga doonaya wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa in loo degdego waayo lama kala qaadin qofku inuu xanuunsanayo ama inuu mahlaka gelayo baddii inuu ku safrayo kacsan xaalado khatara nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam marka haddii la caafimaad qabo iyo haddii la xanuunsanayo xaaladdu hadday culus tahay xaalad dagaal hadday tahay farantii dagaalkaa tagta jihaadka dee inaad ka soo noqoto inaad ku dhimato labadaba waa la filana safka horaad gashay dagaal baad gelaysa waa xaalad la baqay xaaladaha muakad bay noqonaysaa laakiin nebigu ma kala qaadin calayhi salaatu wasalaam in la sameeyo wasiyada la sameeyo wuxuu nabigu tilmaamay maktuubatun cinda in la qoro qoraalkuna waa ka aamin badan yahay xifdiga imaamu axmed oo dadka dadka ugu xifdiga badan ah ayaa waxaa la yidhi imaamu axmed oo mar walba kitaab baa istaba wada nin xifdi badanna waata wuxuu yihi alxifdu khawaan xifdigu waxbuu khiyaamaa waad arkaysaa nin labaatan sanayna tujinayey oo xaafida baa marmar waxaa isku taagaysa weylu likulli humazati lumaza ayuu ku margelaya baa ka hoos baxaysa oo loo sheegaya albaqarada sida faatixadu u haya alxifdu khawa marka qofku inaanu xifdigiisa ictimaadin ee waxa loo baahan yahay inuu diiwaangeliyo uu qoro qoraal in la sameeyo xataa haddii markhaatiyaal loo sameeyo way ilaaweyn way ilaaweyn qofku waa ilaaweyn waxaa kaloo halkaa ku sugan wax kastoo muhima in qoraal lagu sameeyo wasiyadaa ka mida ah in waxa weeye qoraalkaa la sameeyo iyo mucaamalaadka kale dadka dhex maraya yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuu halla qoro buu ilaaha yidhi aayadda qur-aanka ugu dheer intaasoo jeer baa lagu soo celceliyey kitaabada walaa yudara kaatibun walaa shahiid ya falyaktub walyumli ladii calayhi alxaq walaa yabkhas minhu shaya intaasoo jeer baa qoraalka la sheegay qoraalka lagu dadaalo welibana dadku siday u kala ilbaxsan yihiin dadka ama dee maalka iyo adduunyada yaqaana ama khibradda leh waxaa weeye tallaabo kastoo la qaado nootaayadayna geebay odhanay aynu kala qoranay ka kalena muxuu odhanaya waar maxaynu nootaayo ka tegayna waynu isu aaminsannahay waynu isku kalsoonnahay ya ayuu odhanaya shuraakaa la gelayaa dabeedna madaxaa la isla gelaya qoraal ma samayseen maya saaxiibbaanuna waanu isku kalsoonna waanu isu aaminsannahay dabeedna hadhow bay noqonaysaa in la kala saari waayo madaxais la geliya marka in wax la kala qortaa macnaheedu maaha in la kala shakisan yahay iyadoo lays aaminsan yahay baa haddana sharcigu yahay wax lakala qorto wax la kala qorto oo kalsoonida keliya aan lagu kaaftoomin saxaabadiina waa dabaqeen cabdullaahi bni cumar oo xadiiska soo warinaya wuxuu uhi maalinkaan maqlay wasiyadaydu waan diyaariyey waa qortay oo agteeday taali marka aad bay muhim u tahay welibana dadka waxa weeye ganacsatada ah ee deyntu ka maqan tahay ee deynta lagu leeyahay ee laga yaabo intuu noolaa inaanu jaanis u helin ama aanu diyaar u ahayn inuu wax sadaqadaysto fursad bay u noqonaysaa inuu dadkii dhexlaya xoolaha la boolo intuu noolyaha hadduu xitaa wax badan bixin waayo hadduu shan guri ka dhimanayo inuu yidhaahdo mid baa waqafa qur-aanka dadka ha loogu dhigo diinta ha loogu dhigo masaakiinta ha la dejiyo lacagta ka soo baxda ha la sadaqaday inta la kireeyo inuu dadka dhaxalkiisa sugaya uu laboo fursad bay uta hadduu la bakiilo inta uu nooliyo hadduu la bakhiilo inta uu nooliyo waxaasoo dhan baa ku sugan cabdullahi ibnu cumar baa laynoo sheegay cabdullaahi ibnu mascuud abudardaa saxaabo badan ayaa la hayaa dardaarankooda hada maa awsaa bihi abudarda annahu kaana yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah wa ana saacata xaq laa rayba fiiha wa ana allaha yabcaثu man fi اlqubuur uusii awlaadii bian yattaquu اllah wakada wakada inuu ehelkiisa u dardaarmo iyo xoolihiis wuxuu kaga talagelay qaar waxay odhanayeen waxaa weeye hablahayga waxa ka mas-uula waxa weeye hebel iyo hebel azubayr bnu alcawaam hablahayga lama bixinayo ilaa la ogeysiiyo wasiyadooday ka mid ahay ha ka warhayaan zubayr bnu alcawaam iyo wixii la mida ah. waa muhim wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu tacaala canh markaa culimmadu waxay yidhaahdeen qofku hadduu qoro wasiyadiis ilaa maanta waxa taagan baad qoraysa markaad dhowr habeen ama bil laba bilood joogto xisaabo kalaa soo baxay deen qorneed waad bixisa mid cusub baad timi waad cusboonaysiinaysaa sideedaad u daynaysaa wixii isbedelay unbaad meesha ku bedelaysa markaad markaad muddo joogtaba wiiggii ama labadii wiig ama bishii ama dee habeen walba waayo waxay tilmaameen culimmadu waxyaabaha laga faa'iidaya waxaa ka mid a wasiyadani waxay la xidhiidhaa geerida marka qofku markuu habeen walba u cusboonaysiinay wixii soo cusboonaaday waxaan ku dardaarmayaa haddaan dhinto iyada lafteeda waana kafaa bilmowti waacida geeridaa waana kugu filan waana kugu filan marka qalbiga lafteeda ku qoyiya markuu qofku uu sidaa samaynay can sacd bn abi waqaasin radia allahu tacaala canh qaala waxaa ui jaa'anii waa ii yimi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yacuudunii xaal uu yahay midii soo booqanaya caama xajati alwadaac sanadkii xajatlwadaac waa sanadkii tobnaad min wajacin xanuun buu iga soo booqday xanuunkaasoo ishtada bi igu darnaaday faqultu waxaan ku uhi yaa rasuul allah qad balaqa bi waa iga gaadhay min alwajaci xanuunka xaggiis maa taraa waxaanaad arkayso wa ana aniguna ama walxaal ana aniguna duu maali nin xoole u saaxiiba baan ah xaaladda aan xanuunsanay walaa yarifunii ma dhaxlayso ila bnatun inan keliya mooyaane oo caaisho la yidhahdo afa atasadaqu ma sadaqadaystaa biuluay maali xoolahayga marka saddex loo qaybiyo laba meelood ma bixiyaan meesha soo hadhayna inantu ha u hadho qaala wuxuu ihi nabigu laa maya qultu waxaan ku idhi fashatru badh ma bixiyaa yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi nabigu laa maya qultu waxaan idhi faulusu saddex meeloodoo meel ma bixiyaa oo ma sadaqadaystaan qaala wuxuu ihi nabigu waa aulusu saddex meeloodoo meel iyo wاثuluثu kaiir waa badan yahay innaka adigu an tadara inaad ka tagto warahataka kuwii ku dhaxlayay agniyaaa iyagoo kaaftoon khayrun waa ka khayr badan tahay min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo cayda yatakafafuuna annaasa dadka qacmaha hoos dhiganaya wa inaka adigu lan tunfiqa bixin maysid nafaqatan biid iyo bixin tabtagii biha aad ku dalbanayso wajha allah ilaahay wejigiisa iyo isaga dartii ilaa ujirta biha ajar baa lagaa siina xataa maa ilaa maayo maa tajcalu waxa aad yeelayso fii fii imra'ati xaaska xaaskaaga afkeeda waxa aad gelinayso aad ku biilinayso ajar baa lagaa siinay waxaa xaaska loo sheegay dadka la biiliyo hadday tahay xaas hadday ubad tahay hadday waalid tahay cidda keliye dan laga leeyahay joogto ah waa xaaska aabbaha markaad biilinayso wax deg degdeg aad ka sugayso ma jirto ubadkaaguna waa la mid waxba hadda ka sugi maysa laakiin xaaskaad biilinaysa maxaad ka sugaysa wax badan baad ka sugaysa nafteedii baad doonaysaa adeegeedaad doonaysaa sheekadeydaad doonaysaa wehel jacaylkeedaad doonaysa wax badan baad ka doonaysa marka culimmadu waxay yidhaahdeen kii aad danta ka lahayd waxaad siinaysay haddii ajar laga helay kuwii kalena maxay noqonaysa waa min baabi awla way ka sii mudayin way ka sii mudayin xataa maa tajcaluu fii fimraati qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ukhallafu miyaa layga dambaysiinaya bacda asxaabii asxaabtayda dabadi xajatlwadaac baa la yimi waa muhaajiriintii makaan la yimi makuu ku xanuunsanaya marka wuxuu leeya ma makaan ku hadhaya oo dadkii ila yimi ay igaga tegayaan kadibna makaan sidaa ugu dhimanaya qaala wuxuu uhi nabigu innaka adiga lan tukhallafa lagu dibdhigi maayo oo cimri dheer lagu siin maayo fatacmala kadib samayn maysid camalan camal tabtagii bihi aad ku dalbanayso wajha allaahi ilaahay dartii ila isdadta bihi waxaad ku siyaadsanaysaa oo ku kororsanaysaa darajatan darajo iyo wa rifcatan sarrayn walacallaka waxaa laga yaabaa an tukhallafa in lagu dibdhigo oo bimacnaa cimri dheer lagu siiyo xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacaan aqwaamun qoliyo waana sida oo muslim badan baa ku intifaacay oo magaalooyin badan buu faris iyo ruum ka furtay dowlado badan buu baabiyey wayudara ilaa lagugu dhibo bika adiga aakharuuna kuwo kale faris iyo ruum iyo kuwii la midka aha gaaladii allaahumma ilaahayow amdi u socodsii liasxaabi asxaabtayda hijratahum hijradooda walaa taruddahum ha ku celin calaa caqaabihim cidhbahooda oo dib ha u celin laakiin ilbaa'isu hase yeeshee ka nasiibka xuni sacad ibnu khawlata weeye yartii lahu intaa dambe sacad ibnu abubi waqaas baa leh yartii lahu nebigu waa u baroordiiqayaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an maata ay lian maata bimakka maka inuu ku dhintay darteed ayuu nebigu ugu baroor diiqayaa albaa'isu sacd ibnu khawla yacni dadkii muhaajiriinta ahaa ee ka hijrooday make madiine aaday buu ka mid aha waana tuu ka baqayo sacd bnu abi waqaas makadii buu ilaahay dartii uga tegay inay geeridu ugu timaado markaa nebigu wuxuu u sheegay oo u saadaaliyey inuu muddo noolaanayo waana sida dhacday an tukhallafa sannadkii tobnaad ee hijrada ayay nebiga wada hadlayay wuxuuna dhintay sideed iyo kontonki maxaa u dhexeeya sideed iyo afartan sano ayuu noolay markaa inan keliya ayaa dhexlaysa markuu dhimanayayna dhowr iyo toban wiil iyo dhowr iyo toban gabdhood buu ka tegay soddon wax ku dhowdhow buu ka tegay dhowr iyo labaatan ayuu ka tegay waana halkan nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam an tadara waraatataka haddaynan baa laga hadlay kuwa ku dhaxlaya jamac baa laga dhigay waana sida dhacday xadiidkana wuxuu tilmaamayaa dardaaranku inaanu noqon waxa weeye saddex meeloodoo meel ee waa inuu ka yaryahay waa inuu ka yaryahay saddex meeloodoo meel iyo wixii ka yar baa lagu ogoliyay hadduu saddex meeloodoo meel xoolahaaga dardaarankaagu ka bato fuli maayo dadkii dhaxalka laha haddaanay fasixin hadday diidaan dheeraad ku socon maayo saddex meeloodoo meelunbaa furaya dadka dhaxal kale waa haddii ay ladan yihiin xoolaha aad ka tegaysaana uu badan yahay laakiin haddaad dad ka tegayso xooluhuna aanu badnayn nebigu waxa uu ihi ubadkaaga iyo dadka dhaxalkaaga leh oo laban oo aan cid u baahnayn inaad ka inaad ka dhimato ayaa waxay ka wanaagsan tahay iyagoo baahan inaad ka tagto marka xooluhu hadday yar yihiin oo saddex meeloodoo meel iyo wixii la mida ay saamaynayso waxa weeye waxbixintaba waa layska yska iyagaa looga tegaya iyaga laftoodu xaq bay leeyihin waxaa looga tegayaana sadaqana waa ku tahay waxa weeye wejigooda iyo cirdigoodana waa lagu ilaalinaya wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamaya wasiyadu haddii ay dhib keenayso inay xaaraan sida ilaahay kitaabka ugu sheegay min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaar dardaarankaasi waa inaanu ahayn mid wax dhibaya waa inaanu noqon وعن cبد اللh بن عabاس رضي الله تعالى عنهma qaala wuxuu uhi low أna الناasa haddii dadku qaaduu ay ka nuqsaamin lahaayeen min الثuluثi saddex meeloodoo meel إlى الرubci afar meeloodoo meel ay ka dhigayaan faإna rasuula الlahi salى الlahu عalayه wasalam jawaabtii low baa maqan yacni lakaana khayran sidaasaa khayr badan waayo faina rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla qaala wuxuu ihi athuluu wاthuluu kaiir saddex meeloodoo meel ayaa badan buu ihi nabigu alayh salaatu wasalaam xadiiskana macnihii horuu tilmaamaya oo ibnu cabaas wuxuu leeyahy saddex meeloodoo meel in laga yareeya fiican oo laga dhiga afar meeloodoo meel abi bakar iyo caliy bnu abi aalib iyo rag badanoo salafkii ka midi iyagu waxay yidhaahdeen waxa fiican shan meelood oo meel khumusi laga dhig oo hantidaada marka shan loo qaybiyo meel inaad bixiso afarta kalena aad ka dhigto dhaxala aad ka dhigto baabulfaraaid wuxuu baab u yahay dhaxalka shiikhu baab buu ka dhigay laakiin asalku waxa u yahay in kitaab laga dhigo waayo waxaynu ka soo hadlaynay waxay ahayd bayc iyo tawaabicdiisa dhaxalkuna waa kitaab gaara wey welibana hadda wuxuu noqday cilmi gaar u taagan kutubtiisa leh shuruuxdiisa leh oo waxa weeye fiqigana waa lagu sheegaa kutubta fiqiga laakiin gaar baa loo taagay waana cilmi aad iyo aad muhima waayo ilaahay cidna uma tala saaran baabka dhaxalka isagaa kitaabkiisa ku faahfaahiyey oo ku qaybiyey fariidatan min allah mar labaad ilaahay waa ku dardaarma wasiyat ullah yuusiikum ullaahu fii awlaadikum mar saddexaad waxaa la tilmaamay xuduudullahi inay tahay kii ku xadgudbaana naar inuu gelay kii gutaana ee ateecaana janno inuu ku gelay marka aad bay axaadiista qaarna waxaa ku yimi annahu awalu cilmin yunsaa cilmiga ugu horeeye la ilaawayo ee dadka laga qaadayo inuu yahay cilmiga dhaxalka biannahu awalu cilmin yufqadu fi lardi xataa laa yakaada yuujadu raxbiyuhu wakiilaha cilmiga dhaxalku waxaa la yidhaahdaa waa fiqhu almawaariifi wa xisaabaatuha cilmiga dhaxalka iyo xisaabaadkiisa in waxa weeye la barto ayaa cilmu lfaraa'id la yidhahda ama cilmu lmawaariif la yidhaahdo ama man yariu waman laa yariu wa maadaa yari yaa wax dhaxlaya yaan wax dhaxlayn oo qaraabada ka mida muxuu dhaxlayaa cilmiga ka hadlaya waxaa la yidhaahdaa cilmu almawaariif baa la yidhahda can cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacala canhuma can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu alxiqu alhaleeshiya alfaraa'ida faralladii iyo wixii ilaahay uu qadaray ee gooyey biahlihaa dadkeeda haleeshiiya famaa baqiya waxa soo hadha fahuwa wuxuu u sugnaaday fahuwa isagu liwlaa rajulin ninka ugu mudan baa leh ee dakarin laba wa fii riwaayatin waxaa ku yimi iqsimu lmaala xoolaha qaybiya bayna ahli lfaraa'idi u qaybiya calaa kitaabi illaahi ugu qaybiya famaa tarakat wixii ay ka tagto faralladu ee ka soo hadha markuu qof waliba wixiisa qaata loo qadaray faliwlaa rajulin ninka ugu dhow maydka ee dakarin labkaabaa iskale alfaraa'id waa jamcu fariida waxaana loo yaqaanaa waa annasiibu lmuqadar waa dheefta ama nasiibka xadaysan nasiiban mafruuda waana lix weeye waa nus iyo rubuc iyo tumun siddeed meeloodoo meel iyo saddex meeloodoo meel iyo saddex meelood laba meel waa ulutaankii iyo lix meeloodoo meel nisfun wa rubcun uma nisfu الrubci wاthulثu wالsudsu binasi الsharci wاthuluthaani wahuma atamaamu faxfad fakulu xaafidin imaamu lixdaa wey marka dadkii loo sheegay waa in mid walba wixiisa la siiya alxiqu lfaraa'ida biahliha kii nuska lahaa nuskiisa la siinayaa kii sideed meeloodoo meel lahaa waa la siinayaa wahaakada alxiqu lfaraa'ida biahliha wuxuu uhi nabigu famaa baqiya wixii ka soo hadhay dadkii wax loo xadeeye marka waxooda la siiyo faliwlaa rajulin dakar maydka ninka ugu dhow ayaa la siinay rajul baa le markaasaa waxaa laga dabageeya haddana ninkii dakar labka ahaa taakiid baa loo sheegay waayo rajul haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa in loo fahmo ninkii weynaa waa rajul waa nin weyn sabigii inuu ka baxayo marka dakar maca sabigii baa soo gelay sabigii ayaa soo gelay culimada qaarna waa taakiid bu yidhahdeen halkaana waxaa lagu tilmaamay ahlu ahlulcasabaadka waayo dhaxalku labaa lagu qaataa ama waxaa lagu qaataa asxaabu fardin dadkii wax loo qadaray ilaahay uu u gooyey ama ahlu casabatin dadka casaba wax ku qaadanay casabaduna kul man axraza kula lmaali min alqaraabaati aw ilmawaali aw kana maa yafdulu bacda alfardi lah fahuwa akhu lcusuubati lmufadala waa ninka hadduu keliyoobo xoolahoo dhan wada qaadanayo ee qeyb loo qadaray aan qaadanayn ama dadkii dhaxalka lahaa markay yacni dadkii wax loo magacaabay markay qaataan waxooda baaqiga qaadanayo ninbaa wuxuu ka dhintay wiilkiisii uu dhalay iyo xaaskiisi labadaasuu ka tegi xaasku maxay qaadanaysaa sideed meeloodoo meel bay qaadanaysaa imisaa soo hadhay xoolihii marka sideed loo qaybiyo toddobaa soo hadhay wiilkaa wada qaadanaya wiilka ayaa wada qaadanaya haddii laga dhammaystana bannaanka u baxaya gabadh baa waxay ka dhimatay ninkeedii iyo walaasheed iyo wiil ay eeddo u tahay ibnu akh wiil ay eeddo u tahay walaalkeeduu dhalay ninkii wuxuu qaadanayaa maxay nus buu qaadanaya walaasheedna maxay qaadanaysa waa shaqiiqa waa iskuabiisku hooyo nus bay qaadatay maxaa soo hadhay inankay eeddada u ahayd waa casabo bannaanku ka baxay halkaasu ka baxay hadduu keligii noqon lahaana uu wada qaadan lahaa kaasa waxaa la yidhaahdaa casa baa la yidhahda nabigu wuxuu yidhi ka ugu dhow baa la siinaya waa hadday wax u hadhaan xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa faliwla raggii wax dhaxlayey raggii wax dhaxlayey dee meydka way u kala dhowi way u kala dhowi culimmaduna markay soo koobeen waxay yidhaha saddex qaab ayay ugu kala dhowyi waxa weeye aljiha iyo alqurb iyo alquwa waa saddexdaa fabiاljihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdaha taqdiima biاlquwati jcala buud ta hore waa jihada waxaa isugu yimi meydka aabbihii iyo wiilkiisa wiilkuna jihada ubadku ka socdaa aabbuhuna jihada aabbanimadu ka socda waa laba jihay ka kala socda labada kee awood badan ma aabbaha mise wiilka waa laga shakiyey wiilka awood badan marka jihada wiilnimadu way ka awood badan tahay jihada aabbanimada jihada aabbannimadu way ka awood badan tahay jihada walaalnimada jihada walaalnimadu way ka awood badan tahay jihada adeernimada saa u socda waa jihadii masalada labaad hadday jihadii isku mid ka noqdaan waa aabbihii iyo awowgii dhowaanshaha leegi aabbaha iyo awowga keeba maydka xiga aabbaha xiga xaggii inannimaday ka yimaadeen inankii iyo inankii uu dhalay iyo kii lasii dhalay meydka waxa hayga ka u dhalay ku awowga u yahay iyo ka uu dhalay ka u dhalay baa u dhow waa dhowaanshaha wey walaalkii iyo walaalkii kuu dhalay waxaa dhow walaalkii baa dhow taana qurbi baa le waa ta labaad ta saddexaad markay sinnaadaan taana ku sinnaadaan awooddaa la waa laba walaala ah midna waa isku aabbiya isku hooyo midna waa isku aabba keliya waxaa xoog badan kay isku aabbaha iyo isku hooyahaya saddexdaa dhinac ayay ku kala mudnaanayaan وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهma qاaل wuxu uhi qلtu waxaan ihi ya rasuul الlah aتنزل غada berri miyaad ku degaysaa fii daarika gurigaada bimakata maka ku yaala nebigu ma lahayn waxa lahaa abi aalib baa lahaa abi aalibna dee waxaa la noolaa oo ilaalinayey oo la joogay nabiga calayhi salaau wasalaam marka waa guryihii abi aalib oo nabigu ku degi jira calayhi salaau wasalaam atanzilu hadan waana xajat lwadaac sida saxiixa riwaayadka qaar waxay idhaahdeen waa fatxu maka laakiin waa sanadkii tobnaad ma waxaad ku degaysaa nin maka qaala wuxuu uhi nabigu waa hal taraka lana oo miyuu nooga tegay caqiilu ninka caqiil la yidhaahdaa min ribaacin wax gurya ah soo kii guryihiiba xaraashay ma uma qaala wuxuu yihi nabi laa yariu ma dhaxlaa alkaafiru gaalku almuslima muslim wala almuslimu muslimkuna alkaafira gaal ma dhaxlo xadiidka dambaynuu soconnaa laakiin ka hore wuxuu tilmaamaya abu aalib oo nabiga adeerkii ahaa afar wiil buu ka tegey oo markuu dhimanayay laba muslim bay ahaayeen labana gaalay ahaayeen jacfar iyo cali ibnu abi aalib labadaas markuu dhimanaya muslim buu ahaa dhaxalmay lahay caqiil iyo aalib ibnu abi aalibna gaalay ahaayeen markaa aalib ibnu abi aalib isagu gaalnibu ku dhintay cali iyo jacfarna markuu dhimanaya muslim bay ahaayeen maxaa soo hadhay caqiil ibnu abi aalib caqiil baa dhaxlay wixii uu dhaxlayna sanadkii tobnaad markii maka la furtay guryihii abi aalib caqiil baa wada iibiyey wada iibiyey waa taa uu nabigu leeyahay caqiil waxba noogama tegin meelaanu ku degno noogama tegin ee waa wada iibiyey xadiiskaasi intaasuu tilmaamay laakiin xadiiska loo socdaa waa ka dambe wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha diidaya labada qof ee qaraabada inay isdhexlaan waxaa ka mida inuu midi muslim yahay midina gaal yahay gaalku muslimka inaanu dhexlayn ay qaraabada yihiin iyadu waa ijmaac waa ijmaac gaalku qaraabadiisa muslimka inaanu dhexlayn waa ijmaac laakiin muslimku gaalkii ay qaraabada ahaayeen ma dhexlayaa jumhuurtu waxay leeyihiin waa la mid gaal iyo muslim isma dhexlaan culimo yarbaa waxay yidhaahdeen alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamkaa sarreeya marka islaamnimada waxbaa lagu dhaxlaa laakiin muslim gaal ma dhaxlo laakiin muslimku gaalkii waa dhaxlay laakiin waa daciif xadiiskan wuxuu tilmaamayaa gaal iyo muslim isma dhexlaan waana waxyaabaha diida dhaxalnimada wayamnacu shaksa raxbiya ma aysan wayamnacu shaksa min almiiraathi waaxidatun min cilalin halaati riqun wa qatlun wa ikhtilaafu diini fafham falaysa shaku kalyaqiini masalas waxay isku tilmaamaya وعن cبد لله بن cمر رضي الله تعالى عنهma أن النبي sلى الله عليه وسلم نahىa waa diiday can bayc الwalaaءi walaha in la iibiyo iyo wa can hibatihi ama wahibatihi bukhaariyo muslim waxaa ku yimi wa can hibatihi cumdahana nusakhusay u badan tahay wa hibatihi waa isku mid walaha in la iibiyo iyo in la hibeeyo nabigu waa diiday calayhi salaau wasalaam walaha de waynu isla garanayn qof baa wuxuu xoreeyey addoon addoonkaa wuxuu ku leeyahay xidhiidh uu ku dhaxlayo wilaayo uu ku leeyahay waa laga horeeyaa faliwlaa rajulin dakar laakiin faylka dhaxalka unbuu soo gelay walow meel dambe uu kaga jiro dad badan baa ka hormariya walaha noocaasi waa qaraabo lamana iibiyo lamana bixiyo sida qaraabadii nasabka ahaydba aan loo iibin oo aan loo bixin ninaad jeceshahay odhan maysid waar aabbahayoo hantile baan aabbanimadiisii ku siiya hadduu dhinto dhexalkiisa ka qaybgal anigu ka qaybgeli maayo iska yeeli mayso ama inuu yidhaahdo kii damaca badnaa waana abbahay xoolo badan buu haystaae waxaa laga yaabaa dhaxalka inay kugu soo halaagtay intaasoo guri aniga toban kun oo dollar ii qadir dhaxalkana ka qayb anigu sugi maayo adigu sug lama iibin sida aan qaraabanimada loo iibin baan walahana loo iibin wacan caishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kaanat waa ku timi oo waa ahay fii bariirata gabadha la yidhaahdo alaau sunan saddex xukun baa ku soo baxay gabadhaas yacni axkaam badan baa ku soo baxday laakiin saddexdaasa ugu caansan khuyirat waa la kala dooransiiyey calaa zawjiha ninkeedii xiina cataqat markay xorowday waa la kala dooransiiyey wa uhdiya laha laxmun hilib baa loo soo hadiyaday fadakala waa soo gala calaya korkayga rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam walxaal alburmatu digsigii cala annaari dabka uu saaran yahay fadacaa nabigu waa u yeedhay biacaamin cunto ayuu dalbaday fa utiya waxaa loo keenay bikhubsin ceesh baa loo keenay sabaayad iyo rodhiya wixii la mid khubus baa loo keenay iyo wa udmin iidaan oo min udmi lbeyti iidaankii guriga ka mida saliid iyo wixii la mida fa qaala wuxuu uhi nebigu alam ara miyaanan arkay alburmata digsiga oo cala annaari dabka saaran oo fiihaa laxmun oo hilib uu ku jiro maxaa khulustan iyo saliiddan laygu keena hilib baan arkay oo waxay idhaahdeen allaxmu sayid acaam hilibku cuntada ama raashinka madaxdiisa wey lambar wan buu ka yahay qadiiman oo xadiifa faqaaluu waxay idhaahdeen balaa yaa rasuul allah ha kaasi laxmun waa hilib tusaddiqa bihi lagu sadaqadaysta calaa bariira fakarihna waxaanu diidnay an nucimaka minhu inaanu ku siino waayo de sadaqada ma cunti faqaala wuxuu uhi nabigu huwa hilibkaas calayhaa korkeeda sadaqatun sadaqu iyada ku yah waa iyadu way baahanta wa huwa hilibkaasina minhaa xaggeeda xaaluu ka yahay lana annaga hadiyatun hadiyad buu noo yahay oo iyadu mar haddii gurigeenna lagu karinayo innaga hadiyad buu inoo noqonayo laakiin iyada sadaqu ku ah sidaa ogeed hadiyadda waanu cunayna ee halla keena wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa sunnadii saddexaad fiiha xaalkeeda wuxuu ka yidhi inama alwalaau waluh liman actaqa waa kii wa xoreeyey waa masaladii aynu soo marnay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha la ysku dhaxlo waxaa ka mida walaha ka mida qofku hadduu qof xoreeyo inama alwalaau yacni dhaxalkiisa iyo xuquuqdiisa isagaa yeelanaya wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa gabadhii addoonta ahayd ee la qabay haddii nin addoonii uu qabay laba addoonabaa isqabay markaa gabadhii baa la xorey markaa iyadii xor bay noqotay ninkeediina weli waa addoon waa bariira iyo odaygeedii mugiid waxa weeye in khiyaar la siinay ma la sii toogaysaa ninkaa addoonka ah mise fasakh iyo firaaq baad ka qaadanaysa nebigu waa kala dooransii bariina waxay tidhi fasakh baan ka qaadanaya mar hadduu addoon yahay oo aan xoroobay addoon wada joogi mayno cabaas baa nabiga u yimi sida riwaayaadka ku timi dabadeedna waxa uu yihi nebi allow miyaadan la yaabayn siduu muqiif u jecel yahay bariira min xubi mugiiin laha wa min bugdi bariirata limugiif siduu isagu u jecelyahay waxaa la yidhi shaarica markuu arko saas uu daba dhiganaya iyaduna way diidaysa ilaa nebigu ka soo gaadhsiiye intuu u yeedhay ayuu ihi low raajactii miyaad iskaga noqotid warkii baa loo sheegay inuu markuu arkaba inaanu ka hadhay inuu ilmaynayo u ooyayo jacayl uu qabo weliba hadda markii la yidhi laadoon buu ahay way xorowdayna qiimay sii yeelanaysa dabeedna nabigu xorhoomaad iskaga noqotid mar hadduu sidaa kuu doonay gabadh fiqiga taqaano ay haydo waxay tidhi a amrun ata'murunii yaa rasuula allah ma amar aad ii amraysaa inaan ku noqdo wuxuu ihi nabigu maya ee waa talo aan ku siinayo laa xaajata lii fii mar hadday talo tahay dooni maayo bayt culimmadu waxay ka qaateen kafaa'ada waxaa ka mida addoon iyo xornimo inaanay isu qalmin inaanay isu qalmin kafaa'a inaanay jirin inaanay sinnayn ayaa laga faa'idaysa waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanayaa waxa weeye haddii ninku uu xor ahaa gabadhuna ee addoon ahayd waa la ogolyahay laba shardi haddii la helo ninku hadduu zino ka baqo ninka xortaah zina hadduu ka boqo dalika liman khashya alcanata minkum xoolo uu gabadh xora ku guursada uu waayo waa loo ogolaya isagoo xora addoon inuu guursado waa loo ogolaya addoontiibaa la xoreey xaaladda noocaasa gabadhii odhan mayso war addoonnimaad igu qabtay waan xoroobayey khiyaar baan ley mar hadduu xor yahay wayse soo gaadhi laakiin xaaladday fasakha qaadanaysaa waa goorma waa markuu ninku addoonnimadii uu baaqiga ku yahay weeye wallahu tacaala aclam sala allahu waslama cala nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi waslm